mid ahaad in muunteeda la xadfi karo waxaa ka mid ahaad keligeed in la xadfi karo waxaa ka mid ahaad ayada iyo isimka laisla xadfo afartaasaan soo qaadanay khasaa'isteeda uusan musanifku sheegin waxaa ka mid ah ana akhawaatahaa laa taqa an akhawaatahaa taqacu khabaran likaana naxwu kana zaydun asbaxa qaa'ima akhawaatu kaana kaanada khabar waa u noqon kartaa walaa takunu kaana khabaran liakhawaatihaa laakiin kaanadu khabar uma noqon karto akhawaadeed taasaa ka mid ah mar uusan sheegin khasaa'isteeda waxaa ka mid ah oo uusan musanifku sheegin ana akhawaatihaa kaana kaanada akhawaadeeda ana akhawaatahaa kaanada akhawaadeedu taqacu khabaran likaana kaanada laftirkeeda ay khabar u noqon kartaa kaanada laftirkeeda ay khabar u noqon kartaa naxw kaana zaydun asbaxa qaaiman asbaxa huwa zaydkii qaa'iman khalaas asbaxadaasa qabar u noqotay kaanadii waa u noqon kartaa walaa taqacu kaana khabaran liakhawaatihaa laakiin kaanada laftirkeedu khabar uma noqon karto akhawaadeeda farqiga udhexeeyana waxay tahay kaana tadullu calaa kownin mutlaqin wagayruhaa calaa kownin muqayadin kaanadu ayadu waxay tustaa kown mulaq ah kown mutlaq ah ay tustaa kaanadu ayadu kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday mutlaqan kaynuunadaas bisay tuse inuu taagan yahay tuse subax tusime galab tusime habeen tusime duhur tusime kaynuunada kownuhu qaa'imanay tuse inuu yahay mid taagan bis lannaha tadullu calaa kownin mulaqin ayadu kown mulaqahay tustaa kownuhu qaaiman bisay ku tusta ee kownuhu qaa'iman fi lleil aw kownuhu qaa'iman fi sabaax aw kownuhu qaa'iman fi lmasaa aw kownuhu qaa'iman fi lyowm midna ma tusaydo waxay tusay kownuhu qaa'iman waa kown mulaq ah wa amaa gayruhaa fayadullu calaa kownin muqayadin asbaxa waxay tusaydaa waxa weya subxi in isimku ku sifoobay khabarka sabaaxan ah, isimku inuu khabarka sifada ah qaatay waqta sabaax amsa waxay tusaydaa isimku inuu ku sifoobay khabarka waqta almasa marka kuwa kale waxay tusayaan kown muqayad ah ayaduna waxay tustaa kown mutlaq waxaa kamid a ah kaana khawaasteeda oo ay iska leedahay waxaa iska mid ah ifaadatu istimraari khabarihaa lismiha ifaadatu istimraar ifaadatu istimraari khabarihaa lismihaa waxay faa-iideydaa mararka gobol in isimkeedu daa'imo khabarka ah, wataqasu kaana biifaadati istimraarihaa khabarahaa waxay faa-iideydaa mararka gobol in isimku daa'imo khabarka ousan ka suulay weligiis wa kaana allaahu calaa kulli shayin muqtadiran allahu a isimkiiya yastamiru calaa kownihi muqtadiran walaa yazaalu canhu weligiis waa daa'ima inuu yahay muqtadir ah. wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadiran marka waxay faaida kaana taktasu biifaadati istimraari khabarihaa lismihaa khabarku inuu daa'imo isimkay faa-ideydaa khawaasteeday ka mid tahay ka soco wamaa maa maada annaafiyatu ee waxanfine cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda xaalo ay ahaatay kaa-inatun ka laysa layso kale weeye fii rafci lismi ay kula mid tahay wa nasbi alkhabari isim in la godo khabarna la kordhigay kula mid wa maa maa maada annaafiyatu ee waxanfinayda cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda xaalo ay ahaatay ka laysa layse oo kale weeye waxay kula mid tahay fii rafci اlismi wa nasbi اlkhabari inay isimna rafcisato khabarna nasbisato ay kula mid tahay lishibhihaa lishibhihaa fii nafyi اlxaali wاdukhuuli calى almacaarifi wاnnakiraati wafii duuuli wa fii dukhuuli lbaai fi fi lkhamr saddex shay ka shabahdaa saddex shay ay ka shabahdaa sidaasay ula mid noqoto lishibhihaa waa laysada shabihideeda waxaan rabaa waa lishibhihaa maada shabihideeda bihaa laysay shabahdaa lishibhihaa bihaa halkay ka shabahdaa fii nafyi lxaali xaalka anfintiisa dii la yidhahdaa laysa zaydun qaa'iman hadda ma taagno wey hadda xaaladan ma taagno wey xaalay anfidaa iyadu maaduna xaalay anfidaa haddii la yidhaahdo maa zaydun qaa'iman hadda xaaladan markaanba ma taagno wey fii nafyi alxaali wdukhuuli cala almacaarifi wanakiraati macrifo iyo nakira intaba waa gashaa macrifo iyo nakiralo intaba waa gashaa laysadu maaduna waa gashaa wa dukuuli lbaai fi lkhabari waxay kaloo ka shabahdaa laysada khabarkeeda qiyaas u galaa ba zaaida ba zaaida qiyaas iskaga geli maada khabarkeedana waa saas oo kale maada khabar maada khabarkeedana waa saas oo kale maada khabarkeedana waa saas oo kale wa ma ma maada annaafiyatu ee waxaan filaydaa cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda xaalo ay ahaatay ka laysa layse oo kale wey fii nasbi اlsmi fii rafci اlsmi wa nasbi اlkhabari kula midta fii rafci اlsmi ismka in la godo wa nasbi اlkhabari khabarka la kordhigay kula midta lishibhihaa bihaa fii nafyi اlxaali wاdukhuuli cala almacaarifi wاnnakiraati wa dukhuuli اlbaai fii khabarihaa saddexda waa ka shabahdaad jumuudkana waa ka shabahdaa waa jaamid iyo jaamid laakiin shuruuday leedahay maadaanu marka ay camal falaydo sida leysa u camal falay afar shardiyay leedahay intaqadama intaqadama alismu waa haddii isimku hormaro calaa khabarihaa qabarkeeda uu ka hormaro jawaabkii waa maxduufun dalla caleyhi maa qablahu intan shardiyada intaqadama alismu isimkii hadduu hormaro calaa khabarihaa qabarkeeda uu ka hormaro fama annaafiyatu kalaysa fama annaafiyatu cinda alxijaasiyiina kalaysa kaas horaa laga fahmaa khabarka intaan shardiyada shardiga koowaad waxa weeye isimka maada iyo khabarka waa inay tartiib ku yimaadaan isimku horeeya khabarkuna dambeeyo in taqadama alismu waa ismku hadduu hormaro xalaal khabaryaa ka hormaro oo la yidhaahdo maa zaydun qaa'iman ee haddii khabarku soo hormaro maqaa'imun zaydun aa la iska leey waa camal hallaabe ma camal fali karto ma ayd ma qaaimun zaydun aa la hadduu khabarku soo hormaro ee shardi waxa ah isimku inuu horeeyo in taqadama alismu ismku hadduu hormaro cala alkhabari u ka hormaro waa shardi ko shardi labaad walam yusbaq aan lagala hormarin bi-in waxaa kaloo shardiya ah, inaan il lagala hormarin isimka Ah. haddii isimka in azaa-ida lagala hormaro in naafiya wax ka dhimi mia in zaa-ida haddii lagala hormaro ma camal fali karto ah. isimka haddii in naafiyo in zaa-ida ka horeydo walam yusbaq huwa isimkii waa inaan lagala hormarin bin azaa-idati in zaa-ida waa inaysan isimka ka horreyin maa in zaydun qaa'imun aad leeda ma camal fali karto haddii isimka in zaa-ida ka horeydo maa in zaydun qaa'imun aada leedahay qaa'iman ma dhigi karti maxaa yal isimkiiyo in zaydaa ka horeyda in naafiya waxba dhigmi oo adkaynayd in mu-akida ah oo maada naafiyada sii adkaynayd wax ka dhigmi laakiin waa in zaa'ida inta la diida waa shardiga labaad walaa yat walaa walaa bimacmuuli lkhabari walam yusbaq aan lagalama hormarin bimacmuuli lkhabari walam yusbaq waa inaan lagala hormarin cala alismi bimacmuulilkhabari khabarka macmuulkiisa ah, khabarka macmuulkiisa walaa bimacmuulilkhabari walaa yusbaqu waa inaan lagala hormaraynin huwa ismka isimka bimacmuulilkhabari khabarka macmuulkiisa haddii khabarkeedu camal falaa macmuulku waa inuusan ismka ka soo hormarin hadduu ka soo hormaro ma camal fali karto wamaa kula man waafaa minii ana caarifun u yihi shaacirkii wamaa kula man qof dhammaantiis waafaa minii aniga ii yimid ana caarifun anugu mid garanayo maahi dadka imaana ma wada aqaan imisaa maalinta ii imaanay wamaa kula man waafaa kula waa mafcuul bihi muqadama caarifun taasaa nasbayda waa macmuululqadar haddee marka caarifun iska dhe ma camal fali kartee Ah, ilaa isimka ana weeye ana caarifun anadaasa isimkiiy qabarkiina waa caarifun carifuna isim faacila yacmal camala ficli yansib lmafcuula kulladaas mafcuulnimu u nisbiye marka isimkiyaaba ka horeeya ah, isimkii waxaa ka horeeya macmuul khabar wamaa kula man waafaa minii ana caarifun eh, wamaa kula man waafaa minii ana caarifun ana a isimkiiya caarifuna waa khabarkii waa la camal haleey maxaa yeelay hadde waxaa ka horeeya khabarka macmuulkiisa iyo isimka ka horeeya oo ah kula ah. wamaa kula man waafaa minii ana caarifu marka walaa yusbaqu waa inaan lagala hormarin huwa isimkii bimacmuulilkhabari ilaa darfan xaal uu yahay maahane macmuulkaasu ow jaara wamajruuran xaal uu yahay maahane macmuul khabarku hadduu daraf iyo jaaru majruur noqdo xoogaa kaasoo kale waa la ogolyahay inuu hormaro ah, waa la ogolyahay inuu hormaro hadduu daraf iyo majruur noqdo waa la ogolyahay inuu hormaro waxba dhibima laakiin waa inuusan daraf iyo jaarmajruur ahayn macmuul khabarka marka la diida waa shardigii saddexaad shardigii afraad walaqtarana alkhabaru khabarku waa inuusan la xiriirsan bi ilaa khabarka waa inaa ila ka horreeyo hadday khabarka ilaa ka horreydo maada nafyigeedaa bura ilaa maada hadday ilaa ka da nafyi oo dhanba nafyi hadduu ilaa ka damay waa bura isbaat u isku bedela nafyi haddii inta la hormariyo ilaa laga daba keeno nafyigii buriye u dhamaata isbaatu isku bedela waxa ilaa ka dambeeya walaqtarana alkhabaru khabarku waa inuusan la xidhiidsan biilaa wada wadalika kaas oo oobsaday shuruudii oo dhan naxwu qawlihi tacaala wa ilahay qowlkiisa kale oo ilaah uu yidhi maa haadaa kanu ma ahaanin waa nabi yuusuf gabdhihii la yaabay quruxdiisa maa haadaa kanu ma ahaanin baasharan banu aadanba maahanba malag wey ah, malag wey qurux badan maa haadaa haadaadaasa isimkii oo rafcisan baasharan waa khabarkii oo nasbisan shuruuddii haysataa camal fash sharax iclam ogow annahum carabtii ajro way socodsiiyeen halaaata xuruufin xarafyaala saddexa xuruuftoo min xuruufi nafyi nafyiga xuruuftiisa ka mid a mujra laysa layse makaanu socodsiinteeda fii rafci lismi isimka la godidiisa ugu makaanu socodsiina wa nasbi lkhabari iyo khabarka la kordhigidiisa wa hiya halaaadii maa weeye walaa weeye walaata weeye welikulli mid kasta waxaa usugnaaday kulligoo minhaa halaaada ka mid a kalaamun hadal hadalkoo yakhuswa gaar yeelaya iclam ogow annahum carabti ajrow way socod siiyeen halaaata xuruufin xarafyaalo saddexa xuruuftaasoo min xuruufi nefyi nefyiga xuruuftiisa ka mid ah mujraa laysa layse makaan socodsiinteeda meesha layse la marsiiyo ayay marsiiyeen oo waa maxay fii rafci lismi isimka la godidiisa ugu makaan socodsiin ah iyo wa nasbi lkhabari khabarka la kordhigidiisa saddex xarafay marsiiyeen muxuu ka tegey xarafki afraadu ka tegey xarafku ahaa in alcaaliy ha intii reer caaliyu ka tegey intii reer caaliye oo mutanimadu ku dhigayday taasuu ka tegey ogow taasuu ka tegey waay iclam ogow annahum carabtii ajrow way socodsiiyeen halaaata xuruufin xarafyaala saddexa xurufta min xurufi nafyi nafyiga xuruftiisa ka mid a ahaatay mujra laysa layse fii rafci lismi isimka la godidiisa ugu makaano socodsiin ah wa nasbi alkhabari iyo khabarka la kordhigidiisa weeye saddexda xaraf ma weeye walaa weeye walaata weeye walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday kulligoo minhaa xurufta ka mid a kalaamun hadal hadalko yakhus waa gaar yeela walkalaamu hadal alaana hadalla hadla fii ma kaa-inu fii ma ma ayuu ahaaday iyo wa icmaalihaa la camalsiinteeda camalilisa la siiyo bal hadda marka ma aan ka hadlayno iyo iyadoo camlulaysa camal siina taasaan horta ku hormarayna wlkalaamu hadal alaana hadda la hadlo fii ma kainu fi ma ma ayuu ahaaday iyo wa icmaalihaa maada la camalsiinteeda hmm, fii ma ayuu ahaaday iyo wa icmaalihaa maada la camalsiinteeda camala laysa la camal siiyo hmm, amala laysa la camal siiyo yaa ila socda adi wala socotaa camala maxaa loo nasbiyey camala maxaa loo nasbiyey icmaalidaas masterkaasaa ku camal falaayo oo mafcuulu haani ka dhigtay mafcuulu haanigeedii u ah iyo wa icmaalihaa maada la camal siinteeda camala layse la siiyo wahiya maada caamilada maada camal falaydaa luqatun luqa luqatulxijaasiyiina waayodhe wahiya maana camal falayda luqatu lxijaaziyiina nimanka xijaasiyiinta luqadooda weeye wahiya luqada xijaasiyiinta alluqatu waa luqada luqada alqawiimatu ee toosan wa bihaa luqadaasaa jaa-a tanziilu qur-aankuna ku yimid qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacala ilah waa sarreeyaahe maa haadaa ninkaanu ma ahan baashaaran gibileyba ma ahan maa zawjaadkii ma xaasaskii ummahaatihim ragga oo dihaaraya hooyooyinkood ma ahaanin hadda maxamed ka fiiri ma hunna hunada waa isimkii ah, hunadu waa isimkii waa fii maxali rafcin ummahaatina waa khabarkii waa ta la nasbiyey jacl ibn saalim kasrada lagu nasbiyey waa cadday marka walicmaalihaa maadan camalsiinteeda waxaa u sugnaaday cindahum cinda alxijaaziyiina lagu camal siiyo alaaatu shuruudin shardiyaalo saddexa bal hiya arbacatu waaba afar waa kii matniga kusoo sheegay miduu ka tegey wuxuu ka tegey walaa bimacmuulilkhabari taasuu ka tegi doonay afartii shardiyo matniga kugu tiilay miduusan sharxayn waa kee walaa bimacmuulilkhabari walaa yusbaqu waa inaan lagala hormaray bimacmuulilkhabari kaasuu ka tega maba kuu sharxay kaas soo hada qaadi ma muqadimadaad ku barat muqadimadaha kuugu yaalo walicmaalihaa maadii la camal siinteeda waxaa u sugnaaday cindahum cinda alxijaaziyiina lagu camal siiyo halaathatu shuruudin shardiyaal saddexa bal arbaca an yataqadama smuhaa taqadamu smihaa su-aal yaa ka jawaaba yuusuf baa laga rabaa aada u fiiri meesha waaya halaahatun halaathatu shuruudin an waa bedel halaathatu laga bedela halaathatu soo ma goodno khabar waxaa raba mubtade oo muaqara weeye mogta waliicmaaliha jaamishurugsaas khabar muqadama ah halaathatu shuruurina waa mubtada muaqara an yataqadamana waa bedel haddee an yataqadama waa ficile ficil maa ism laga bedela waxaa keenay in la dhalaaliyo anta maseryadaha keentay masterka lasoo dhalaalaayo wax la bedela soo ma jeedin an yataqadama smuhaa taqadumi smihaa isimkeeda hormaridiisa aa u sugnaaday calaa khabariha khabarkeeda uu ka hormaro shardi weeye markay maadaan camal fale isimku inuu horeeyo oo uu khabarka ka horeeyo wa allaa taqtarina wa allaa taqtarina wa cadamu qtiraanihaa wa allaa taqtarina waynaysan la xiriirsan bin wa allaa taqtarina maadi wa inaysan la xiriirsan wacadamu qtiraanihaa maada la xidhiidsashadeeda waa in la waayo biin ay la xidhiidsato inta an zaa'idati siyaada loo nisbeeyo macalasa wa allaa taktarina masder aan ka dhalaadno anaan meesha noo taalla cadam xaa keenay cadamka halkuu ka yimi ha nafyi ku jira di masder laga dhalaalina cadam alla keena qaadida saase wa allaa taktarina maadu inaysan la xidhiidhsan biin intii azaa-idati oo ziyaadada loo nisbeeyey waayo waa shardigii labaad hadday maadu la xiriirsato in zaaida idaa in naafiya wax ka dhibi maydee ma camal fali karto walaa khabaruhaa walaa yaqtarina khabaruhaa khabarkuna waynuusan la xiriirsan maada khabarkeedu biilaa oo ilaa wa inaysan ka horreyn hadday ilaa ka horreyda ma camal fali karto ilaa maadi nafigeediiyo bura ayadoo naafiyahin camal fali kartaa kaliya falihaadaa madkuurkaas haadaadu shuruudii o dhan u ishaara shuruuddii maadaamaay jamac ahayd madkuur ku ishaar falihaada haadaa mufrad mudakara lagu ishaara soo lama dhijiy marka ismu ishaara lamara maana abdalla mufrad mudakara lagu ishaara sida dhagax iyo qof iyo haadaa soo lama dhihi jirin see loogu ishaara hadda waa saddex fiiri saddex shardi xagga macnaha laga fiiri bimacnaa madkuura loogu ishaara ma soo marnay macnahaas ma marnay bimacnaa madkuur in wax loogu ishaaro mufr in shay fara badan bimacnaa madkuur loogu ishaaro masoo marna mise waa noo dhimay hadduu dhiman adaa laga raba hadduu dhiman anaa laga rabaa haddii lasoo mara adaa lagaa raba wa soo mar hal midaan kaa raba maya mid oo dhahaayo waxa weeyaan marka la ishaara bimacnaa madkuura loogu ishaaraa haddaysan ismudaqabeyn kitaabkao dhahaya lama raba meela anagu aan ku tadbiiqinay halkaas midaan kaa raba adig adigu berri keeno beriya lagaa rabaa caaw soo fiiri meelaan kusoo marnay anigu ogaad meelaan kusoo marnay waaya falihaadaa madkuurkaas waa shardigeeda falihaadaa madkuurkaas dartiis uhmilad waa la camal halleeyey maadii fii qowlihim carabta qowlkooda xaala uu ku sugan yahay uhmilad maadi waa la camal haleeyey fii qowlin carabta qowlkooda xaalay maadu ku sugan tahay fi lmathali mahmaahdi ay waxay yidhaahdeen maa musii-un mid xumaan sameeyey ma ahan man qofkii actada xumaanta suuliyey ha citaabku waa shaygii lagu canaananayay qofka hamsadana waxa la dhaha hamsatu salbi kelimadda markay gashay waa y ka siibeen macnaheedu ha catada macnaheedu waxay ahayd waa e, waa eedayn eed wax lagu eedeeyo hamsadu marka gashay waa ka siibta eedi hamsatu salbiya la hamsadan hamsatu salbiya la ma musiiun mid xumaansa waa inin kitabka inin dhiga hamsada in salbi la yidhah xashiyada sajaaciga inin dhigay actaba wuxuu ku yidhi alhamsatu fi actaba lisalbi kama fi lmisbaxay ku suganta walmacnaa laysa man asaara shakwa qof suuriyay wixii lagu sheeganayay musiiban xumaan ma samayn macnaha qof cudur daartay xumaan ma samayn wey qof cudur daar war shaygaas maxaad u samayda war dhibkaasaa jiray ha wixii lagu eedaynaya wa iska suuliye mogta salbi wey marka citaabku waa shayga qofka waxa lagu canaanana wa marka hamsadii meelgeli geshay citaabku waa suuliyey wey shay qofku wixii lagu canaananayo iska suuliyey xumaan maba samayn isagoo samaynuu lamidi maadaama markii la weydiiyey uu iska suuliyo ka cudur daartay maana musiiun xumaan mid sameeyey ma ahan man actaba qofkii xumaantii suuliyey oo waxa weeyaan shaygii lagu canaananayay qofkii suuliyey taasoo kale ma camal hadda fiiri maa musiiun mantaasa ismkii oo muaqara musiiunna waa khabarkiio muqadame maxaa yeele khabarkii isimkii ka soo hormaray ma camal falin waa la camal haleeyey maxaa loo camal haleeyey litaqadumi alkhabari khabarka hormaridiisa darteed aa loo ihmaaliyey uhmilad ku tacaluji litaqadumi alkhabari khabarka hormaridiisa darteed aa loo ihmaaliyey wa fii qawli shaacirina waa la ihmaaliyey fiiri wa fii qawli shaacirina waa lagu ihmaaliyey ku cadar fii qawlihimaa lagu ihmaaliyey wa fii qawli shaacirina waa lagu ihmaaliyey shaacirkiya wuxuu yidhi bani qudaana yaa bani qudaana wareer bani qudaano maa in antum ma tihdiin dahabun dahab walaa salifun fidana ma tihdiin walaakin antum idinka alkasafu jilayaa tiinu ah, qaali iskaga kaana dhigneen annaga bani qudana yaa bani qudana u yidhi reer bani qudano oh, maa in antum dahabun horta dahab ma tiidin walaa sariifun fidana ma tiidin qalin walaakin antum alkhasafu jila yaa tihiin maxalushaedku waa halkee maa in antum maada isimkeedii antum u ahaa khalaas waa la camal haley dahabun alayidhi soo ma jeedin waa la goday qabarkii maxaa yl inaad ka daba oo zaa maxaa loo camal haleeyey liwujuudi in in helidda la helay darteedaa loo camal hadlayay uhmilati ku tacaluji intii almadkuurati la sheeg lasoo sheegay ta lasoo sheegay intay aheed in zaa'idahay aheed in zaa'idahay aheed wa fii qawlihi ilaahay qowlkiisana waa la ihmaariyey waa lagu camal hadleeyey wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisana maada waa la camal hadleeyey tacaala ila waa sarreeyaa ilaah uu yidhi wamaa muxammadun nabi muxamed ma ahaanin sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulun uu ahaaday ir haddee rasuulunta waa la isbaatina ha laga anfima maxaa yale ilaaca ka horeyta ilaadaasaa nafyiga isbaat ayaa buriday ah, wamaa muxamadun muxamed wax kale ma ahaanin ilaa rasuulun rasuulu ahaadaad leedahay fiiri marka muxamedun waa mubtada rasuul oo iska qabar ha lamana lama camal siin maadan maa muxamedun ku jirta haddii la camal siixa la dhihi lahaa ilaa rasuulan ala dhihi lahaa rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qabliha isaga hortiis alrusul rusul asna waa tega waa dhima aha isna sidii rusushi hore u tagtay oo u dhimana ee hadduu dhinto ma gaalnimaas aadayda mise diintiya tahay isayda nabigu waa tegaahe kolleyba noolaa maahe idinka hadduu dhinto ma gaaloobayda mise diinkiisaad ku dheganaanaydaan ku dhintood ku dhimayda saasaa laga hadlaya ila wuxuu yihi subxaana wamaa amrunaa amarka yagu ma ahaanin ilaa waaxidatun mid un buu ahaaday marka maxamsheedku fiiri amro waa isimkii maada ilaa waaxidatun qabarkii cilaa ka horayda ma camal fali karta marka amru mubtada ka dhigay waaxidatun qabar ka dhig liqtiraani khabarihaa khabarkeeda la xiriirsashadiisa aa loo ihmaaliyey uhmilad ku tacaluji liqtiraani khabarihaa maada khabarkeeda la xiriirsashadiisa aa loo ihmaaliyey biilaa uu la xiriirsaday wa banuu tamiimin nimanka reer banuu tamiim laa yucmiluuna ma camal siiyaan maa shay-an shayna maada shay kuma camal siiyaan yacmalu hal mafcuulay qaadayda hamsa lagu dara acmala laba mafcuulay qaado wa banuu tamiimi reer banuu tamiim laa yucmiluuna ma camal siiyaan maada shay-an shayn shay kuma camal siiyaan masterki haddaan isweydinaya laba mafcuul qaada anagii lahay tanna fiiri ficilkiina waa kana labada mafcuul qaada ilaa acmala laga dhigo isagoo hal mafcuul qaada ayaa loogu daray hamse wa banuu tamiimin reer banuu tamiim laa yucmiluuna ma maada kuma camal siiyaan shay-an kuma camal siiyaan walow istawfad haba oobsato ashuruuda shuruudii shuruudii ahalaaata oo saddexda aheed fayaquuluuna waxay leeyihin ayagu maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan ma ahaanin ay leeyihiin fayaquuluuna waxay leeyihiin maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan ma ahaanin waa camal halaynaya qaa'imun ay leeyihin dhihi maayaan qaa'iman wayaqra'uuna waxay akrinayaan maa haadaakanu ma ahaanin basharun basharun way iska godanayeen ayagu laakiin fiiri hoos waa kaaga qabtay maxamed muxidiin waqad dakarnaa anahu lam yuqra biluqatin ila fi shaam laakiin luqadooda qiraaca sabciya maahan ilaa qur-aanku waa sunna mutabacin mogta luqada laguma dabo taas qalinaad ka haysataa soo maaha daiya ituraad soo maaha taas qalin waxaas wax ka badanaad ku arki doontaa Hmm. ilaa bashara uu iska dhigana isagu labada s waxad mooda kitabka dhan inuusan la socon ha kuwa garaacaya waxad mooda kitabka dhan xataa meel u socda inusan warkayn wayaqra-una waay yaqra-una miyaa la dhila iyaga ma akriyo tan ta waaba hele ma ahaadaa basharani ma ahaadaa basharun ay iska leeyihin laakin waa qira'a shaadaha maaha qira'a sabciyaha waayahay wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah ala nabiyina